alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii labiyo tobnaad ee ka mida kitaabkii sifatu salaati الnabiy min atakbiiri ila tasliimi kaannaka taraah qaala almualifu raximah اllahu tacaala annahyu can qiraa'ati اlqur'an reebidda layska reebay qur-aanka in la akhriyo fi sujuudi sujuudda gudaheeda lagu akhriyo wakaana sal اllahu alayh ali waslm wuxuu ahaa yanhaki ka reeba ummadda can qira'ati اlqur'aani qur-aanka in lagu akhriyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda iyo wasujuud sujuudda gudaheeda wayamur wuxuu dadka fari jiray bilijtihaadi dadaal lagu dadaalo iyo wاlikaari in la badsho min adducaai ducada la badiyo fi hada rukni ruknigana oo sujuudda ah in la dadaalo oo ducada la badiyo ayuu nabigu ummadda fari jiray wuxuuna ka reebay qur-aan in lagu akhriyo sujuuda iyo rukuucda kamaa madaa sidii soo hormartay fi rukuuci aanu ku soo maray xadiidkii cali bn abi aalib iyo xadidki ibn cabaas wa kaana yaquulu wuxuu nabigu odhan jiray aqraba maa yakuun اlcabd addoonku markuu ugu dhow yahay waxaa weeye min rabbi rabbigiisa xaggii ugu dhow yahay wahuwa saajidun isagoo sujuudsan faakiruu badiya adducaaa ducada fiihi fi sujuudi sujuudda gudaheeda alla ku barya oo ku ducaysta xilligaasuu addoonka allihii ugu dhow yahaye iaalatu sujuud sujuudda la dheereeyo bimacnaa uu ka soo hadlay sheekhu sujuudda iyo adkaarteedii iyo طumaأniinada inay waajib tahay hadda mararka qaarkood licaaridin ama muraad aad leedahay ama ducaa dheereen darteed ama hawl kugu soo kordha awgeed in sujuudi loo dheerayn karo ayuu sheekhu hadda ka hadlahaya wa kaana salى اllahu عalيه waslm rasuulka il wuxuu yajcalu kii ka yeela sujuudahu sujuuddiisa qariiban mid ku dhow min arukuuci rukuucda fi طuuli xagga dherarka warubamaa waxaa laga yaabaa baalaqa inuu ku xeeldheeraado filiaalati dheeraynta liamrin arin dartii caaridin soo dariyey hawl ku soo kordho oon jiri jirin awgeed inuu nabigu u dheeraya sujuuda laga yaaba kamaa qaala bacdu saxaaba saxaabada barhkood siday u yidhaahdeen kharaja calayna rasuullah rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay fii ixdaa salaatay cashiyi cafwan salaadihii galabka galabka nis dambe gelin dambe labadii salaadood mid ka mida ayuu nabigu nagu soo baxay alcashiy ay uhr aw alcasr uhr ama casr ile nis dambay dhacaan ayagu wahuwa xaamilun asagoo nabigu xumbaarsan xasanan xasan ibn cali bn aalib aw xusaynan ama xusayn fataqadama الnabiyu nabigaa hormaray ummaddii salaada geliyey fawadacahu xusein ama xasan buu dhigay cinda qadamihi اlyumna lugtiisa midig agteeduu dhigay dhanka midig buu iska fadhiisiyey uma kabara lisalaa salaadiiba nabigu u xidhay u takbiirsaday fasallaa waa tukaday bimacnaa waa galay wey salaadiibu galay oo waday fasajada waa sujuuday nabigu bayna dahranay salaatihi salaadiisa dhexdeedii sajdatan sujuud buu sujuuday aطaalaha uu dheereeyey intuu nabigu salaaddii waday ayuu sujuud aad u dheereeyey qaala raawigu wuxuu ihi farafactu madaxaygan kor u qaaday min bayni الnaas dadkii dhexdoodii dadka min duuni naasi bay ka dhigan tahay min duuni naas dadka intooda kale ayagoon madaxa kor u qaadin ba anugu aan madaxa qaaday buu ama ummadduu dhex taagnaa ee ku dhex jiray bartankeeda baan madaxa ka qaaday labada macnaba waa muctamal faida asabiyu wiilkii yaraabaa calaa dahri rasuulilahi ba ku fadhiyaaba markaan kor madaxa qaado nabiga maxaa helay ma baxayba oon yaabay baan arkay nabi maxamed wiilkii yaraa u ka saaranya faida sabiy wiilkii yar ama xuseen ama xasana ayaa calaa dahri rasuulilahi rasuulka dhabarkiisa saaran wahuwa saajidu nabigo sujuudsan farajactu ilaa sujuudii sujuudaydii baan ku noqday saxaabigii falama qadaa rasuul lahi salaata asala cafwan rasuulku markuu salaaddii dhammeeyey qaala annaasu dadki waxay idhaahdeen saxaabadii kale een markii aan toosin hawshana aan la soconin yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inaka adigu sajadta waxaad sujuudday bayna dahraanayi salaatika salaadada bartamaheedii haadihii tantada ah sajdatan baad sujuudday adalta aad dheeraysay ee maxaa nabi allow soo kordhay xataa danannaa ilaa aannu malaynay annahu qad xadaa amrun inuu ay arrin isbedeshay ama arrin soo derdisay oo amar yimid in sujuudda la dheereeya maalan ama dhibba kugu yimid aw annahu yuuxaa ilayka min lagu waxyoonayaba nabiga waxaa sujuudda kugu nabay waxaan u qadanay inay tahay hawl kaloo soo kordhay qaala nabigu kullu daalika intaasoo dhanba oo in li lii hayay ah ama dhibaato igu soo korodhay ah lam yakun ma jirin ma dhicin walaakiin hase yeeshee ibnii wiilkayga xasan ama xusayna irtaxalanii ayaa gaadid iga dhigtay buu caruurta maxaa ka taqaanaa ruux foorar markay arkaan oo iskaga soo ordaya carruur baad oo waxba aan kala soocayn aabbahoodoo meeshan sujuudsan bay arkeen marka dushay ka fuuleen oo ilaah bay ummad buu imaam yahay iyo rasuul ilaah marka ayagu ma qoraan waa carruur yaryar walaakiin hase yeeshee ibnii wiilkaygu xuseen ama xasanaba irtaxalanii rartay bimacnaa gaadiid iga dhigtay awr buu ii qaatay waa kor dusha iga koray fakarihtu waxaan kohday an acjilahu inaan dedejiyo xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa dhammaysto ilaa uu ritiga ka dego ilmihi inaan meesha u daayaan nabiga go-aansaday fakaritu waxaan nacay an acjilah an ucjilahu wadaada akhri laakiin an acjilahu baa ka quruxsan xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa dhammaysto oo u inuu ruua meesha sujuudsan ee foora ruux yahay oo rti ahayd ama hawl kaleba uu ku mashquul ilma caruurta markuu wax sameeyo haddaan laga qaban iskaga tegi haddii laakiin laga celiy ku oy dhan marka waa ka teghaya haddii laakiin nabigu iska qaban lahaa maanto dhan kusoo amaami lahaa maanto dhan kusoo qabaami lahaa caruurtaas sidaa ah ayb xadiidka marka waxaa ku jira inaysan dhib lahayn in salaaddii sujuuddeeda loo dheereeyo arrin kugu soo kordhay dartii ayb wadaaddaha soomaaliyeed iyo duqaydu say aysan fiicinayn ilmaha yarka hadduu kusoo dhaqaaqo islaanta maalinkaas mareer baa yaqaana isagoo tukanhaya ilma yar hadduu kusoo saqajaamo oo ama uu taabto ama iska daa inuu koree uuba agtiisa maro ama maradaba u qabsado taftiisa u qabsado haweenayda maalinka haddaan la furin mareerku waa iska diyaar marka waxaa weye hawshaa inay khaldan tahay ayaa meesha ka muuqanaysa oo waa aan laga cararin ayib naxariis loo muujiyo loo dabacsanaado ayaa xadiidka ka muuqda wa fii xadiiin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid kaana sala اllahu alay wasalam yusallii mid tukan ayuu ahaa faidaa sajada markuu sujuudo wahaba alxasana wاlxusein xasan iyo xuseen baa ku boodaya calaa dahri nabiga dhabarkiisa faidaa manacuuhuma saxaabadu markay ka celiyaan oo nabiga ka qabtaan daba taagan ashaara ilayhim wuxuu u midaarayay an dacuuhumaa ka taga daaya daaya labada wiil falama qada salaata salaadda markuu dhammeeyey wadacahumaa fii xijrihi ama mxuu ahaayey dhabtiisiibuu xajrihi dhabtiisibuu nabigu saaray labadoodib intuu soo qabto dhabta ku fadhiisi wa qaala wuxuuna yidhi man axabanii ruuxi jecel ani ijecel cafwan falyuxiba haadayni labadan ha jeclaado ani ninka ijecel nabi maxameda kuwanna waa ubad la iga bero gabadhaydii baa dhashay in adeerkina waa dhalay ha la waxaa kaloo xadiidka ku jira uu xujo yahay cala alxanafiya xanafiyada oo qaba ishaarada mufhimada ah ishaarada meydaaridda madax noqdo ama gacan ha noqdo ama lug ha noqotee iyo meydaaridda wax lagu fahmaayo ama waxa aad ku garanayso inuu ruuxu kula hadlahayo inuu wax kaa celinhayo inuu wax kaa codsanayo aad ka fahmayso ishaarada noocaasa salaadda way burisaa bay yidhahdaan xanafiya nabiguna muxuu samaynhayaa saxaadu wuxuu ishaarayaa carruurta daaya saxaadu waxay ka fahmeen inuu nabigu leeyahay an dacuuhumaa ka tago daaya idan marka xuja weeye calayhim marka waa aaraab badanoo iska fiqo ay oo sunnada ka hor imanaysa waa jirta iyo dhaqanka saxaabada iyo adilo badanoo nusuusta ku timi ayb fadlu sujuudi sujuudda fadligeedii buu baab yahay inay fadli badan tahay arkaanta kale wax dheer tahay wa kaana sala اllah alay waslm yaquulu kuyuhi min ummatii ummaddayda ma jiro min axadin axad ilaa hadduu wa ana anugu acrifu waan garan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama maalinka yaam waan garanaya mukalafiintii tukan jiray baa laga hadlay amaa dadka caruurta ayagu waa tabac liaabaa'ihim waalidihim bay tabac u yihiin qaaluu waxay dhaheen ya rasuul wa kayfa tacrifuhum ya rasuul nabi maxamedo wuxuu ku rumey oo dhan min albidaaya ila nihaaya seebaad u garan fii karati اlkhalaa'iqi maca karati اlkhalaa'iq isagoo uunku fara badan yahay oo uunkii nebi aadam ilaa aminkan ummadda laisku keenay seed ummadada nabi alla u soocan sidii nin xayntiisii soocan hayoo kale ah qaana wuxuu low ra'ayta bal ka waran low dakhalta haddaad aada gasho siiratan aada xero gasho mooro siiratan mooro wey ama xero xoolaha meesha lagu xareeyo fiiha uu ku jiro xeeradaasi khaylun fardo duhmun madmadow buhmun aan midab taraxa lahayn duhmigu waa jamcu adham waana faraska madow madow weeye aswad bay ka dhigantahy buhmunna waa midabka saafiga ah en wax kala tarixin waa guduud dhiin ah waa madow tik ah yani midabkan midab kala tarixin baa la yidhahdaa buhmiga isna waa jamcu abham wa fiiha waxaa ku jira fardahaas madmadow farasun akaru faras muxuu ahaaye food cad xero waxaad soo gashay farda ay ku xahaysan yihiin fardaha ku jiroo dhanna ay madow tika yihiin laakiin waxaa ku dhex jira faras akaru weji cad dharan ama bariir leh muxajalun xubno cadcad xubno garan adimada iyo qoobabka hoosena waa cad yahay wejiga halkaasna wuxuu ku leeyahay midab cadiin ah fardihiisoo kama takoro waa ka takooran yahay ila fardihii farda madmadow oo madow midhay ahaayeen oo tiq ah oo soolamo ah asagu laakiin wuxuu leeyahay calaamado uu kaga duwan wejigana waa cad yahay adimaha hoosena waa u cad yahay amaa kunta miyadan ahayn tacrifu mid garanaya faraska asaga minha min alkhayr اlbuhmi adduhmi fardihii madmadoobaa faraskaasoo kama soocaysid marka waa iska cad yahay qaala wuxuu ihi saa'ilkii balaa ya rasuul ha alla magane waa laga sooci qaala subanu wuxuu ihi faina ummatii ummadaydu yowmaidin maalinka qiyaamo ee la ysku darmado gurun min الsujuud jamcu aqar wey urun waxay ka madax cad ama ay ka dharan yihiin min asujuudi sujuudda xaggeeda ina wejiga biyahay maran jireen madaxana waa masixi jireen marka wejigaana waa cad yihiinoo waa ifaaya nuur baa ka ifaaya meeshaa koree bidaartaana ama saalaxyaa wuxuu ka koreeyana waa ka ifaaya muxajaluuna waa xubno garan yihiin min alwuduui weysada xaggeeda sujuuddu wejiga ay dhigahayeenna waxay u samaynaysaa way midab cadoo nuura waa sujuuddu wejiga la dhigahayay xubnihii laga weyse qaatayna ayadna iftiin bay ka tegaysaa wayaquul nabigu wuxuu odhan jiray fadlu sujuud marka waxaa looga jeedaa fa ina ummatii yowmaidin gurun min asujuud maxalushaahidku midkaas weeye ummaddaydu maalinka qiyaamo wejigeedaa nuurahaya wuxuuna ka nuurahayaa sujuuddii ay alle u tukan jireen salaadda taa marka waxaa laga qaadanayaa sujuudda in la badsado oo salaatuleylka la badiyo oo waa khayr badan tahay in la badsado kii ku yidhi saxaabigii kacab rabiicata bnu kacab mxuu ahaaye kacab bnu rabiica alslami faacinnii calaa karati الsujuud sujuud badan igu soo kaalme igu soo caaw waa shafaaco qaadahayaa ويقول وxuu ohan jir إda araad الlahu raxmatan إida araada الlahu raxmata man araada min أhli الnaar إida araada الlahu markuu doono raxmata man ruuxu naxariisashadii araada uu doonay inuu naxariisto min ahli naari naar ka tirsan amara allahu almalaa'ika malaa'igtuu farahaya dadkii naarta galay qaybo ka ah, rabbi markuu doonay naarta inuu ka soo baxsho o u naxariisto malaa'igtu wuxuu farayaa an yukhrijuu inay soo saaraan oy naarta ka soo bixiyaan man yacbud allaha ilahay intii caabudi jirtay fa yukhrijuunahum waa soo bixinaya wayacrifuuna waxayna ku garanoo astaan iyo sunnad u ah ila nin walba xoolihiis waa inay sunnad yeeshaane biaahaari sujuudi sujuudda raadkeedii jamcu aar waxarama allahu ilahay wuxuu ka xarimay cala annaari naarta wuxuu rabbi u diiday an ta'kula inay leeftoy cunto ahara sujuudi sujuudda raadkeedii fayukhrajuuna min annaar naartaa laga soo bixin naarta baa laga soo saaraya fakullu bna aadama ibni aadan dhammaantii oo naarta galay ta'kuluhu naaru naartaa leefi ilaa ahara sujuudi sujuudda raadkeedii iyo meelihii ay iyadu murxisay mooyeen ama ay sumad ku lahayd mooyeen ama la dhigi jiray ee lagula iman jiray mooyeen xadiidku marka wuxuu ku cad yahay inkastoo sheekh hoosta uu ka dagaalamayo in taariku salaadkuusan muslim ahayn xadiidku waa ku cad yahay nimaan salaad tukanoo ilaahay u sujuudin sumad lagu garta ma laha wey sumad lagu garto ma laha marka naartaa lagaga tegi waana ku waarahayaa wey ayib sheekhu marka wuxuu leeyahay mxuu ahaaye qolyaha salaada ka tega xataa in naarta laga soo bixin adilo kalaa tustay wax daliiloo tusa ma jiraan laa yuujad laa yuujad daliil waaxid ah oo ku asaxay qadiyadda ayada in taariku salaad naaruga laga soo saarayo ma jiraan laakiin sheekhu waxaan daliil ahayn buu daliil u qaatay waana ku dagaalamay silsilada iyo meelo badanba hawshaa horeyn baynu ka soo hadalnay marka fadlu sujuud intaasaa ku filanba haddaan wax kaleba loo sheegi <clears throat> asujuudu cala alardi waalxasiir in lagu tukan karo dhulka dushiisa iyo darin dusheedba xasiirku waa darmaha ama gelaha iyo wii la halmaalay sijaayadooyinkii waxaaso dhanba inaysan shardi ahayn wejigaadu inaad boodhka iyo carada saarto ood gobol dhigan karto roog iyo sijaayad iyo darin iyo caw iyo waxaad heshaba wa kaana yasjudu sal lay slam cala alardi kaiira dhulku nabigu in badan ku tukan jiray lannu intuu dhul la kulmaaba badnaydba masjidka nebi maxamed o dhul ahaa oo cad ciid iyo niis iska ahaa gogol ma oole hadduu sabraan dee la heli maayo wa kaana asxaabuhu asxaabtiisu waxay ahaayeen yusalluuna macahu nabigu kuwa la tukada fii shidat اlxari kulayl daran gudihii xilli aad kulayl u jiro faidaa lam yastaطic axaduhum midkood hadduusan awoodin an yumakina inuu ka bogto ama ka bojiyo jabhata wejigiisa meeladu dhulka oo dhulka kulayl dacaagub weeye basata wuxuu fidin jiray hawbuhu maradiisa fasajada caleyh markaasuu ku sujuudi jiray xadiidkii abu qataadiya anayse macnaha ku yimi ad garanaysaan idan markaasna maradaadii baa dhulkii kaa xigsatay daruurana midan keentay wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiroo kale wa jucilat ilardu dhulka waxaa layga yeelay kulluhaa dhammaanteed lii aniga nebi maxamed ah iyo waliummati ummadayda muslimadda ah masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran wax lagu dahaaro qaato oo lagu gebagabaysa ninkii biyo waaya ayb ninkii jamaac iyo masjidu la tukada waayana meeshay ku qabato ku tukanaya fainamaa adrakad meel alla meeshay ku haleesho rajula nin oo min ummati ummadayda ka mid a asalaatu salaaddu ay ku haleesho fa cindahu waxaa agtiisao markaa u diyaarsan masjiduhu meeshuu ku tukan lahaa waa dhulka ilaahay hadi wa cindahu waxaa kaloo helaya agtiisa ah tahuuru weyse qaadadkiis wuxuu ku dahaaro qadan lahaa xadiidku min xadiid abi umaamu ka yimaada intan hore amaa intan dambe wakaana man qablidaasuu sheekhu ku laray ood moodo inuu xadiidka hore ay ka mid tarsan tahay waa xadiiu ibn cumar ee xadiidka abumaqulqulqumay laha wa kaana waxay ahaayeen man qabli dadkii igu horreeyey yucadimuuna kuwa weyneeye daalika arrinkaas in dhulka lagu tukado oo meesha aad soo gaadha salaadda dhigato way diidi jireen wayna la weyneed khalad bayna u arkahayeen innamaa kaanuu waxay ku tukan jireen fii kanaa'isihim kaniisadahooda jamcu kaniisa nasaarada iskale inta badan taas loogu idlaaqa wa biyacihim iyo macaabidda yuhuudda jamcu biica waana meesha yuhuuddu ay dhahaan ilah ku caabudaynaa kanaa'istooday la aadi jireen ahlu kitaabka inaga horreeye wey in bannaan cidla ay salaadla istaagaan ama meesha salaad ku qabato ruuxuu ku tukado khalad bay la ahayd ayb xadiidkan dambe inta wa kaana man qabli wa min xadiid ibni cumar waxaa in la mulaaxadeeyo mudan macnaha hadda dambe xadiidka abi umaame iyo ku yimid midka ibni cumarba saxiixanku ku yimaadaa min xadiii jaabir saxiixanku ku yimaada min xadiidi jaabir wuxuu kaloo ku yimaadaa min xadiidi abi hurayra cinda muslim min xadiii abi darri cinda muslim marka waxaa habooneed sheekhu inuu tiriyo saxiixaynka adoo helhaya inaad aaddo meelo fofoga axmed iyo saraaj iyo bayhaqi aad aaddo ma quruxsano ma quruxsano hadday ziyaado jirto xadiidka abi umaamo iyo midka ibni cumar wax dheerada ay wataan gooni ku ishaar laakiin asalka xadiidka u tiiri saxiixaynka sidaasaa sax ah xadiiu jaabir waa fi saxiixayn wa xadiiu abi hurayra cinda muslim wa xadiiu abi darin cinda muslim inta ay labada xadiis sheegeen ayaa iyagana ku jirta iyagaana ka saxiixasanaay in la aday ahay macno weyn hadda sheekhu labada u maagay khaarija saxiixayn ma arag anugu shakhsiya wa kaana rubamaa sajada waxaa kaloo laga yaabaa nabigu inuu ku sujuudo fii tiinin biyo gudahood iyo m fii tiinin dhoobo cafwan iyo wamaain biyo inuu biyo dhexdooda ku sujuudiyo dhoobo waa laga yaabaa xadiidka abi saciid baana ku saxiixayna garanaysaan ayib riyadii nabiga ku riyooday markaa uu xadiidka uu ku rumeeyey waqad waqaca lahu daalika arrinkaa wuxuu u dhacay uu dhooba iyo biyo ku dhex sujuuday fii subxi leylati ixdaa wacishriin habeenkii labaatan iyo koobaad aroortiisii oo min ramadaana ka tirsan labaatan iyo kowdii bishii ramadaan ayuu nabigu aroor subuxuu tukada ku dhex tukaday masaajidku intuu roob da-ay habeenkii oo de masaajidku wuxuu iska ahaa cariish buu iska ahaaye soo biyihii soo daayey gobolla meeshii ma taalo soo dhiiqa iyo biyo ku sujuudi maysid markaa ayib xiina waktigii amطarat الsamaau samadii ay roobaysay oo cirku da-ay wasaala uu mxuu aha darhorimay saqfu اlmasjid masjidka saanqaafkiisina isaguna waa biyuu sii daayey biyihiiba shubay hadda darhorin baa loo yaqaanaa biyo hadda si toos wixii shubma wixii majaror sii daaya ama guri shuban uu shubaa la yidhaahdaaye waxaan waa un gobalayn wey waa cariishkii iyo darsidiiba biyaha sii daysa wa kaana masjidku wuxuu ka samaysnaa min jariidi الnakli timirta laamaheeda ayuu ka samaysnaa fasajada fi اlmaai wاiin inagubaso geedka baarka ah iyo qumbaha iyo wiiisa mudilaha mnan ka samaysan jiray sidoo kale wey laamihii iyo baalkii mxuu ahaaye timirta laga sameeyey fasajada nabig wuxuu ku sujuuday fi lmaai biiya waiini mxuu ahaa dhoobo faqaala abu saciid wuxuu yidhi faabsarat caynaaya labadeen dhood waxay arkeen oon bab ku siiyey rasuul allah rasuulka ilaahi wacalىa jabhati isagoo wejigiisa barakaysan uu ku yaalay iyo waanfi sankiisa aharu lmaai bihi raadkoodii ka muuqday iyo waiini dhoobadii ay ka muuqato taasna inaysan dhib lahayn ayuu sheekhu markaasi tilmaamahaya oo meeshu inay qoyan tahay aysan dhib lahayn inay dhooqa tahay aysan dhib lahayn inay ingegan tahay shardi ma aha macnahaasuu sheekhu ujeeda xadiidkuna kutusahaya meeshu waa meel biyo agga meel ingeganagee haddaad diiqada iska diidan tahay dhib ma laha lakin adaad leedaas aad ku asixi mayso waad khaldan tahay ayb wa kaana sal اlه alay slam wuxuu ahaa yusallii kii ku tukada cala اlkhumrati khumrada dusheeda ku sujuudi jiray khumraduna waa kullu maa yukhamiru اlwajha wax kastoo wejiga daboola khumro la yidhaahdaa khumradu marka salligan yar ee sijaayadda lagu tukado mara yar oo aad dhigato camamadaada wax walboo wejiga daboolo dhulka ka daboola kana celiya ka teedaa khumro la yidhaahdaa ayib kullu maa yukhamiru اlwajha hiya اlkhumra ayib sijaadadii hore inta salliga inaad garanaysaama mooyeen marna salli weyn baa la samaystaa marna reer koonfuroodku sijaadad yar oo wareegsan oo sida ukuntoo kale oo yaro inta wejiga ay samaystaan middaas way khumradu ayib intaa un loogu talagalay markay u badan tahay gacmahaadii waxaa ku dhici un wejigaada keliya marna mid weyn adoo dhanba ku deeqi wey khumradu middaa yartaa khumrada la yidhaahda qolya hadda shiicada iyagu waxay dhaheenba waa in lagu tukada waa waajib ninkaan qaadanin salaadiisa asixi maysa dheheen jeebkay ku wataan inaad aragteenba mooye markay saa loo istaago nin walba waa dhiganaya midaanu qaraabanayo langaato macad ku yaalla ka ahaan jiray macalin oo qolya shiico meeshaa dadka ku haystay waagii igu dambeysay ninety sevenkii mise ninty eigtkii dadka wax ku berberi jiray ummaddana shiican jiray buu ku dhex jiray waabu marka intuu ii yeedhay buu i inaan niqaashnaan rabaa ii imow oo inaan kushiicayaan doonahaya habeen baan la soo bariyey masaajidka weynaa anugu shantayda wakti baan gooni iskaga tukada ayagu waxayba tukadaanba saddex salaadood keliya duhri casr way israacinayeen joogtay isu raacinayo habeen iyo laba maal maalinkaan u tagay iyo maalinkii iyo habeenkii maalinkii labaadba waan la joog duhurkii casrka waa israacinayaan oo ragcatayn ragcatayna duhur laba iyo casr labaa ah. cisho iyo maqrib midna saddex midna labaa ah. han iyo subaxoo gooni ah mid walban wuxuu wataa alwaax aargees ah alwaax afargees ah qardhaas aad moodo wejiguu dhiganhayaa kulligood safka ilaa saddexdaa saf mid walba waxaa u yaallaa alwaaxa qardhaasaasu ku sujuudahaya ayib marka waxaa weey waxay ku leeyihin dhiigga xuseen baa ku daatay qolyahooda falsafeeya arrinka waxay leeyihiin dhulkan dhasha nebi maxaa dhiiggoodii baa ku daatay marka in wejiga la dhigaba ma ah waa in wejigan barakaysan laga ilaaliyo dhulkan ilaahay lagu caasaya dhashi namaxa lagu laayay dhiiggeeda lagu daadiye qolyo qaabkaas u falsafeeyaan falsafada noocaasoo kale waxaa ku ara qolyo suufiye ah oday aanu dhintay oon qaraabo ahayn oo la odhan jiro suufi samatar wuu lugeyn jiray asagoo cagcaddaan ah kaba ma xidhanayo cagtiisa waxay noqotay marka gaatir bay noqotay gorflegan dhagax baan karaynin wax seefaati ah ood moodi korkiisa saantiisa waxaad moodaysaa muxuu ahaayey eh, eh, yaxaas yaxaas qoloftii baad mooda dushiisa wax karahaya ma jiro sagaashan iyo labadii bilowgeed waxaan ku idhi adeero maxaa waaan waa damaatay meesha filginkan iyo waaan mxuaha jeerinkaada ku baabi'in iyo waxaaneh wuxuu ka soo lugay intuu ka soo tago meel ilaa shan boqoloo kilomitr jiito uu kuu iman habeen kasta oo guurahaya shantaasu dhigan adiga kabaha qaba meelaadan mari karin yuu marahayaa wuxuu ihi eh, wuu carab la'aa wuxuu ihi marka meeshan dhulkan buu nebi maxamed baa ku lugeeyey oogadii nebi maxamed meeshay taabatay in kaba lagula istaaga ma aha bu nin walba meel baashu la gelaysaa waagii dambe u geeriyooday ree afgaab bartanku ku geeriyooday haddana way barakaystaan bay niman ree afgaab marka eh, dardaaran buu ka tego wuxuu hi markaan dhinto intaasoo neef ha laygu qalo afartan waa beri kadibna xabaasha halla qofo kuma jiri doono waan ka bixi doonaa reer baab way qufeen baa le xabaash way ka waayeen almuhim si kastaba noqote waxaa weeye nin walba wuxuuse uu falsamaysanaya uu falsamaysanaya qolba biyo madow agtiisa ku geeriyoodo ku xabaalan yaha la sheega muuse daawud baa igaga fiican hala weydi isaga iga dambeeye almuhim khumradaasi waa un sijaayad yar iyo salli yar salli yar ood wejiga saarato axyaana mararka qaarkood mana badnay wa calalxasiiri darin dusheed ama gele dushiina waa ku tukan jiray nabigu mararka qaarkood axyaanan sida xadiidka anas ad garanaysaan iyo hooyadii iyo anas ayaydii iyo anas markuu nabigu tujiyey intuu gurigooda ugu tegey darin bay u dhigeen wa sallaa calayhi maratan mar buu nabigu ku tukaday calayhi calalxasiir wey xasiirkiibuu ku tukaday mar waqad iswadda isagoo madoobaaday min tuuli maa lubisa isticmaalka la isticmaala dherarkii da-awgii yani darinta marka la isticmaalaha dee caruur isticmaasho lagu fadhiisto way madoobaan marka hore way cadda oo quruxsan tahay xawo wey waqad iswada isagoo madoobaaday min tuuli maa lubisa isticmaalkii la isticmaal dherarkiisi awgii buu la madoobaaday hoosta shee wuxuu ku qabanaya xadidka waxaa laga fahmaya fadhiga shayga lagu fadhiistee la isticmaalo inuu yahay xidhasho waxaa ka fiican in la yidhahdo sidiisuba muxuu ahay lubsu shay waa calaa xasabihi shay walba qaabkii loo xidhaa yaa lubsu u ah galaha see loo xidhaa iyo derinta waa lagu fadhiistaa dharka see loo xidhaa waa la gashadaa wambarta see loo xidhaa iyo kuraasta waa lagu fadhiistaa shay walba sida loo xidhaa ayaa asaga lubsi u ah qaabka loo isticmaalo yaa lubsi u ah marka saasaa ka fiican dhibba ma lah marka waxaa laga fahmaabu sheekhu leeyahay xariirta inaan lagu fadhiisan karin lanno xariirta in la xidho oo loo isticmaalaa lebis nas cad baa ku yimid wadaad laakiin ka warran ma lagu fadhiisan karaa xariir gogol ma laga dhigan karaa shekh wuxuu leeyahay fadhiisiga xariir lagu fadhiistana waa xidhashiyo lubsi maxaa yeeley derintiiba waxaa la yidhi waqad iswadda min tuuli maa lubis halkaasuu sheekhu la maray ayib waxaa la diidan yahayba waa isticmaalkiisa loo isticmaalo xidhasho ku seexasho goglasho intoo dhan lama ogolo ragga marka laga hadlayo alrafcu min asujuud sujuudda in laga soo tooso qaabku nabiga uga soo toosi jiray wuxuu ka yidhi uma kaana sal ly slm yarfacu ra'sahu madaxiisu kor u qaadi jiray min asujuudi buu ka soo qaadi jiray mukabiran isagoo takbiirsanay wa amara bidaalika waana faray arinkaas in sidaa la yeelo almusiia salaatahu ninka salaadisa biya faqaala wuxuuna ka yidhi arrinkaas isaga ah waynu soo marray xadidka in badani laa yatimu salaatun salaad dhammaystir mayso liaxadi min annaasi axad aadamaha ka mid ah. a yasjuda ilaa uu sujuudo xataa tatmaina oo weliba sujuuda uu ku nagaado xataa taطmaئina maasilahu ilaa ay xasisho xubnihiisu xubnihiisu xubin walba uu xasilo meeshiisa ku xasilo uma yaquula uu yidhaahdo allahu akbar uu sidaa yidhaahdo wayarfaca ra'sahu madaxiisana uu soo qaado sujuudda uu ka soo tooso maxalushaahidkuna inta wey xataa yastawi ilaa uu ekaado qaacidan isagoo fadhiya salmigii u fadhiisto wa kaana yarfacu yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray hada takbiiri takbiirtan ayada axyaanan sujuuddu markuu nabigu ka toosahayo allahu akbartaasi rafculyadayn buu raacin jiray mararka qaarkood buu sheekhu leeyahay mararka qaarkood sidaasuu leeyahy waa inagii soo maray rafculyadayni fi sujuud wa cinda rafci minhu wuxuu ku yimid min xadiii maalik bni xuwayri xadiidka maalik bn xuwayri ad garanaysaan ee saxeenka meelo badan ku yimid riwaayaad ka miday ku timaadaa rafculyadayni cinda arafci min asujuud ama cinda sujuudba ay ku timaadaa nimanna marka riwaayaadkaasi way cileeyaan laakiin mutaqadimiinta hore wax cileeya ma arag ayb bixaddi daata u maagay allaahuma axmed ibnu rajab alxambali oo yidhi axaadiista tilmaamaysa in sujuudda marka laga soo toosay gacmaha kor loo qaado allahu akbar laydha sidii samc allah oo kale loo qaadi jiray iyo markaad xidhanaysoo kale iyo iyo markaad rukuucaysoo kale iyo markaad ictidaalaysa iyo axaadiistaas waa macluula axmed iyo ibnu rajab baa sheega laakiin xadiidkan xadiid gooni ay magacaabeen ma jirto cumuumka lafdiga ku jira waa laga qaadan karaa amaa nin yidhaahda xadiidka maalik bnu xuwayris riwaayadiisa tilmaamaysa sujuudda marka laga soo toosayo in gacmaha kor loo qaado wadaad horo marka mutaqadim oo tansiisiye ma arag mucaasiriintana wax badan kuma dhiso warkooda barkoodna tacanud baa ku jira barkoodna iyagoon faniga fahamsanayn bay isku dhibaan ayib iyo riwaaya fii xadiii waai bni xujr waai bni xujr xadiidkiisa riwaaya ka midna way ku timid xadiiث بن cabaasna waa ku yimaadaa saddexdaa xadii ayaa jirta ama xadiiث بn cabaas isagu waa aciif xadi بn cabaas isagu waa daciif sababkuna waxaa weeye nadar ibnu kaiir nin la yidhaahdo baa la tafaruda xadiidkaas sunan nasaa markaynu marayna waynu ka hadalnay ayib ninka nadar ibnu kaiir ah la infiraaday xadiidka ibni cabaas ee odhanaya nabigu markuu kasoo toosay sujuudda gacmuhu kor u qaadi jiray iyo markuu sujuudayay iyo markuu ka soo kacayaba ninka asaga dahabi iyo xaafid bn xajar waxay waa daciif alimaam ibn cadiy fi اlkaamil iyo ibn xibbaan fi اlmajruuxiin waxay yidhaahdeen waxay ku tiriyeen xadiidka ibn cabaas mima unkira calى الnadr ibn kaiir axaadiista lagu qoonsaday ee asagu la tafaruday en fiicnayn bay ku tiriyeen xadiidka alcuqayli fii ضacafaa'ihi wuxuu yidhi asagu laa yutaabacu caley laguma raaco asagaa la tafaruday abu axmed الnaysaburi wuxuu yidhi hada alxadiiثu munkaru min xadiiثi bni طaawuus dariiqaasuna ka yimaadaa cabdullah bn طaawuus can abihi طaawus bn kaysan bn cabaas buu ka yimaadaa ninkaasaan la tafaruda marka xadiidka asagu ma sugna shekh albanina asagu waa xoojiyeen laakiin sax ma ah xadiidka waa ibnu xujr xadiidka waa ibnu xujr asagu waxaa cileeyey axmed bn xambal abu daawuud ibn cabdilbar iyo ibnu rajab ciladay sheegeenna waxbaa ka jira marka la fiiriyo waxaan kuu soo hadhay riwaayaadka ku yimid xadiidka maalik ibni xuwayri midkaasna asagu waxaad moodaa in inta asaga ah laga qaadan karo sunnadaas laga qaadan karo nabigu marar samayn jira axyaanan ayb meeshan hoose uu sheekhu leeyahay hoosta wuxuu ku qabta inaad aragtaanba mooyeen rafciga cinda kulli takbiira ama cinda rafci min asujuudi wix la halmaana waxaa axmed baa la weydiiyey wuxuu yidhi fii kulli khafdin wa rafcin ayaa la samaynaya abu cabdilaahi axmedna waa samayn jira hawsha ayadaa marka riwaayaadka axmed la ururiyo khafdiga rafci wuxuu u yaqaanaa alkhafdu fi rukuuci warafc min arukuuc axmed hadduu ku dhao fi kulli khafdin warafcin wuxuu u jeedaa cinda arukuuci wa cinda alictidaal marka la rukuucayo marka laga soo toosayo rafciga fi sujuud agtiisa waa ka daciif wuxuu dhihi jiray axaadiita ka badan munkar buuna arki jiray mana ogolayn sidaa darteed muqayim wuxuu ka yidhi fii zaad اlmacaad mujaladka saddexaad cafwan fi badaa'ic fi lbadaa'ic baan rabaa mujalad saddexaad toddobaatan iyo labo wuxuu hi akar riwaayaati canhu anahu lam yara alrafca cinda اlinxidaari ilى الsujuud wala bayna الsajdatayn wala cinda alqiyaami min الrakcatayn wala fima cada almawaadic الثalaaثة fii xadiiث ibni cumar ibni cumar baa la inkiri jiray oo dhihi jiray nabigu sujuudda gacmaha kor uma qaadi jiray ya badaa'ic anugu kan haysta un baan wax idiin sheegahayaa majalka saddexaad safxada toddobaatan iyo labaad midkaan naska ka soo guuriyey waana isku meelun baan u malay wadaad kalaa sheegay sheekh axmedow anugu waxaan idiin sheegay baan idiin sheegay kale idinku iska haysta sooma dhib yaro walaa fima cada almawaadic الثalaaثa fii xadiiثi ibni cumar nabigu ilan wuxuu ihi wakaana laa yafcalu dalika fi sujud xadika ibn cumar waxaa ku yimid nabigu sujuudda agteeda iyo markuu ka soo toosayo gacmaha kor uma qaadi jirin abu bakr aram riwaayo kale qiila لأxmed bn xambal rafcu اlyadayni min الsajdatayni ka war fadakara xadiiثa salim can ibni cumara walaa yarfacu bayna الsajdatayn ثuma qaala أxmedu nadhabu ilى xadiiث ibni cumar mar kale wuxuu hi aram وsamictu maraة yusأل can rafci اlyadayni cinda الrukuuci وإida rafaca ra'sahu qaala wman yashuk fii dalika kaana bnu cumar إida ra'aa man laa yarfacu xasabahu quruuxuu ku turi jiro waaba dhagaxyayn jiray axmed rafciga khafdiga ka hadlo waa rukuucda amaa in cinda sujuud iyo marka laga soo toosaayo gacmaha kor loo qaada cinda axmed munkar ibn rajab baana soo guuriya kitabka ibaariga ka fiiriya ka akhriya qadiyada marka sheekhu uu sheegay lagu baraarugo un ibnu mundir abu cali min ashaafici saaib min asxaabi اlwujuh abu cali min abi hurayra asagu inuu sidaa way sugan tahay waana qowl laga wariyo laakiin aan agtooda mashhuur ahayn cinda almaalikiya waana riwaaya can ashaafici iyadna aan mashhuur ahayn amaa ibn cumar kama sugno anasna kama sugno taawus ibn kaysaan kama sugno aasaarta uu sheekhu sheegay asaaniidda ku timid asaaniidda uu sheegay waa saxiix laakiin aahaar kaleo ka horjeeda oo asaaniiddu saxiixato ay diidayaan saxaabadaa jirta marka labada raawi mid unbaa wahmiyey oy inkirayaan wahmi baa jira marka ayadaa xadiidka maali ibn xuwari waxaan ka ayno meesha ku yimid oo sugan ma jiro asaguna waa sheegay in axmed iyo ibnu ay si guud u diideen uma aafaduna waxaa weeye xadiidkan abi xubayr riwaayaadka ku yimaada saxiix muslim iyo saxeenka ku yimaada ma wataan rafculyadayn fi sujuud xadiidka laftarkiisay wariyaan dariiqay sunanku ku wariyeen iyo axmed ay ku wariyeen bay ku wariyaan mana ay sheegin lafdigooda kuma jiro rafcu alyadayni fi sujuudi wa cinda rafci min asujuud marka dhibkaasna waa jira ziyaadaha ad aragto xadiid ay bukhaariya muslim wariyaan uu wato weligaa faraha ku taagnaato ziyaado macno leh oo xugum fiqi ah ku xidhan yahay haddaad ku aragta xadiiday bukhaariiyo muslim wariyeen ama midkood wariyey labadooduba ama midkood uu ka tegay ziyaadada inuu ku sheego fii saxiixi maca annahu asagoo wariyay xadiidka asalkiisii ka fiirso weliga far baa ku godan labadan wadaad aad bay fanniga ugu fiican yihiin aad bay u taxadareen kutubtooda waa kutub la dhaldhaalacay oo muslimkii ku yidhi meesha waxaan ku qoray axaadiidta lagu ijmacay sixadeeda ayb bukhaarina intii si walba loo qaaday bameel la saari waayey oo laga samray kuwii sano wax ku dhown daba taagay la radinhaya kun sano nin food foodda ka maleego say ka soo rifan waa la'ya ayb marka ziyaadaadkaasi inta badan almatniya alfiqiya nadar waa inaad ka qabto waa siduu dahabi sheegay iyo ibnu taymiba ay sheegeen iyo ibnu rajab waa runto qalamaa tasixu ziyaadatun matniyatun fii asli xadiiin akhrajahu sheekhayn aw way adag tahay marka aad inay ascobaa laga lakin qallama baa lagu rubama ayib marka adugu diilharo dareen ku joog weya dareen ka qab haddii marka eh, duruqdii iyo sanadkii ku dhaqaajiyo ha laakiin hebel baa wariye bukhaari ma warini laakiin waa saxiix durbaha kula boodi xadiidka iyagu aysan soo saarin ee iskii u asaxaa kuu dhaama mid ayagu intay soo saareen ziyaadad ay ka tageen waa ay fahanteen baan u malay uma intaa kadib yfrishu wuxuu nabigu gogli jiray rijlahu lyusra lugtiisa bidix fayaqcudu calayha waa ku fadhiisan jiray muطma'inan asagoo xasiloon oo degan wa amara bidaalika sidaasuuna faray in lugta bidix lagoglada ah almusia salaatahu ninka salaaddiisii biiye saasuu faray faqaala la wuxuu ku yidhi idaa sajadta markaad sujuuddo famakin ka bogo lisujuudika sujuuddaada si fiican faqcud ku fadhiiso calaa fakdika اlyusra booyadaada bidx lugtaada bidx ku fadhiiso wa kaana wuxuua suubanuhu yansibu kii qotomiya rijlahu lyumna lugta midig faraheeda intuu saa u dhigo qotomin jira waa sidaad yeeshaan wey wayastaqbil waana la qaabili jiray biasaabiciha lugta midig faraheeda alqiblata qibladu la qaabili jiray xadiidkuna dambena waa min xadiid ibni cumar waynu soo maray aliqcaa bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda fadhiga udhexeeya rabbi kfirli lagu akhriyo in la fadhidaanyarayn karo iqcaad iqcada hadda sheekhu u jeedo waa midkan caadiga intii labada lugood farahooda la qotonsado cidhbahooda lagu fadhiisto labada cirbood inaad ku fadhiisataan ayib waana sidaa aad loo samayn aragteen ayib iqcaagaas marka asagaa bayna sajdatayn ah ee labada cirbood in lagu fadhiisto faraha fiidoodana la qotonsado qotonsado iyo in intii sal mugi loo fadhiisto oo badyaha dhulka la dhigo lugahana lasoo laba labada gacmoodna saa loo dhigto oo siduu eygu ama daayarku u fadhiistaa labaduba cinda jumhuur اfuqaha waa karaahiyo labaduba waa karaahiyo iqcaaga manhigayna geliyeen fuqahadu badankood iqcaaga manhiga ah ee asagu aan laisku khilaafin waxaa weeye inaad sidaa u fadhiisato salki baad badhi baad dhulka dhiganaysa labada laawna baad soo laabi labada logood intaad soo laabtaad halkaa dhigi lawyihii baa kor u kici labada gacmoodna halkaanaad dhiganaysa madaxana waa taagi ay fadhiyon baad muuqan sooma garateen maaha ama marka dabka la kulaalayo sida loo fadhiisto kadaloobsiga kadaloobsiga oo waxaa weeye salka dhulka la dhigay marka la kadaloobe le mugtay lugaha lagu lagu taagan yahay salkan baa dulka dhigi laguhuna halkooda bay jooga waas dhinac dheeraysa laba dhinac baad ka dhigaysa bidix iyo kaas inqicaagaas isagu waa karaahiyo nahyi baana ku yimid bacdu ahli cilmi waa xaaraan bay leeyihiin inoo dhowaaday macalin cabdinurdaan noo dhow tilmaam ba halkaas halkan ku tilmaam midka hore dhibka yar tilmaam marka iqcaaga bayna saydatayn ahaa horta tilmaan xagga u soo jeedso haye midkaasi waa midkaas kaa muran baa laisku hayaa waa waa waa laga dagaalamaya sidaasi in labada fadhi sujuudda koobaad markaa ka soo kacdo tii labaadna aadan sujuudin aad la timaaddo cinda jumhuuri ahlicilmi waa karaahiyo cinda jumhuuri ahlicilmi waa karaahiyo waana ta inoo badan ba inagu waynu samaynaa soo ma ah markaad sujuuddo sujuudda labaadna aan weli aadan gaadhin fadhigaasi in iftiraash la sameeyo sidii atixiyaadkii koobaadna waa la yeelaa oo waa sunaka muran ma laha sidanna waa la yeelaa oo sidaan sheekh albaani iyo jamaaca banneeya oo sheekhu waa inoo qori doonaa fuqahada badankoodna waxay leeyihin waa karaahiyo mana bannaano wuxuu soo gelahay bay leeyihiin yacni sunno ma aho waa karaahiyo wuxuuna soo gelayaan nahyigii iqcaaga la yska reebay ka kale salmiguu u fadhiiso gacmaha halkaa gacma halkaa dhig waka kii kalena wakaas qaarka xaggu soo yartaag agwaka ah, kaasna asagu asagu waa lama ogolo waa waa xaaraan midkaa asagu nahyi cad baa sariixa ku yimid xaggee u jeesanaya wadaadka ma inuu ku duubtuu raba haya xagga u jees mm. ya bas fuqahada badankood karaahiyada ku jirta waxay le waa tanziih wadaadana oo daahiriyada ka waa xaaraan bay leeyihiin maxaa laysku hayaa marka maxaa keenay midna in laysku waafaqo midna lagu murmo waxaa keenay mafhuumka aliqcaa waa alla ka iqcaa alkalbi waynu soo maray iqcaagaa tafsiirkiisaa laysku haya abu cubayda macmar muhana iyo asagu wuxuu ihi la diiday carab u tacana waxaa weeye inaad baryaha dhulka dhigato labada lugoodna aad soo taagtay iyo lawyaha gacmahan aad gadaal geyso ama isgarab dhigto saasnay ahluqa u yaqaanaan buuri laakiin fuqahadu iyo muxadiثiin iqaac waxay u yaqaanaan labada cirhbood inaad ku fadhiisato labada cirhbood inaad qotonsato ku fadhiisato oo kii hadda wadaadku fadhiyay innagu aan u fadhiisanaa axmed baa la weydiiyey iqacaagu waa midkan buuri hadda cirbaha in lagu fadhiistaa maalig baa la weydiiyey maaligu wuxuu yidhi ahlucilmigu maa adraktu axada min ahli اlcilmi ilaa wahwa yanha can اliqcaa'i fi الsalaaة wayakrahuhu muxuuna ku fasiray wa huwa an yarjica calىa suduuri qadamayhi fi الsalaaة waa in uu ku fadhiisto labada gomadood ee cirbahooda uu ku fadhiisto mudawanadu sidaa ku yidhahdaa maalig mudawanada maalig waa ka muraajac mujaladka koobaad boqol lixdan iyo sideed axmedoo la weydiiyey sidaasuu yidhi wuxuu yidhi axmed aliqcaau an tadaca alyatayka calىa caqibayka wa ahlu makata yafcaluuna dalika reer makana wayba sameeyaan way u tukadaan buuri ibnu mundir awsadkiisa mujaladka saddexaad saddex boqol konton iyo sideed masaa'il kawsaj ayadna way ku timid mujaladka labaad شhan boqol toban iyo afar almuhim ahlucilmigu xataa khaaabi fii qariib اxadiiث abu isxaaq alxarbi kulligood halkaasay mareen muxadisiin iyo fuqaho iqca waxay u yaqaanaan labada cidhbood in lagu fadhiisto labada gacmoodna boodiha la saarto labada gacmoodna boodiha la saarto ama jilbaha la saarto tii caadigahayd wey hada huwa aliqca midkan dhulka la dhigahayo ee saa loo fadhiisan maba jiray dheheen ku loo tukada maba loonama tukan karo waxaa nabigu ummadda ka reebaa noo diray dheheen wax jiraba maa kaas hay-a salaa iyo mid dhaqanaba ma ah fuqaha halkaa sameeya iyo muxadisiin abu cubayda macmal musana wuxuu ka soo guuriyey ahlu luga inay sidaa u yaqaanaan marka waxaa in haysatid laba innagaa u door ma luqawiyin warkoodan maraa mise ruwaat اlmuxadisiin ee xadiidka wariyey fahamkoodaan qaadanaa muxadisiintaa ku garle qadiyadda ayada muxadisiintaa ku garleh sidaa darteed labaduba laga fogaado labaduba halaga fogaado icaaga noocaasa ee labada cibon lagu fadhiistaah xadiidkii ibn cabaas baa ku yimid fi saxiix muslim oo xadiidkaasa wuxuu ku noqonayaa muxadiiin iyo fuqaha lafdhun gashay ardaygiisibaa wuxuu yidhi ka waray in atixiyaadka dhexe fadhiga dhexe loo fadhiisto labada cirbood lagu fadhiisto gacmahana labada jilib la saarto ama bowdyaha la saarto wuxuu hi way bannaan ibn cabaas baa yidhi xu innaa lanaraahu jafaan birajuli waxaan u aragnaa inay tahay qallafsanaan iyo adkaan ruuxu samaynayo aysan ahayn hay-ad iyo tukado wuxuu ihi bal hiya sunatu nabiyika sal lay slam fi saxiix muslim waa min mafaaridihi cala saxiix bukhaari laakiin dhibka jira waxaa ibnu cumar oo ibnu cabaas ka da'weynaa mulaazamada nabigana kaga badnaabaa asaguna wuxuu leeyahay laysat min salaa aslan nabi maxamed weligoo ma tukanin in loo tukadana ma banaano maalin dambe u tukaday ay ardaysi ku daydeen wuxuu anigu waayeel baan xanuunsanhaya lugta ma laabi karee idinku maduqay baa mar dambe uma tukan kartaan lagumana dayan karo marka ibnu cumar waxaa isaya ibnu cabbaas ayb halkaasaa dhib ka taagan yahay labada xadiisoo laisku hayo oo laba saxaabi isku hayaan midna waa min sunati salaam midna maya iyo mafhuumkii iqcaagoo laisku maandhaafay idan waxaan leenahay samayntuu nabigu sameeyey ibnu cabaas uu ku dhegay jawaaz ha tusto inay bannaan tahay laakiin sunno yaan lagu tirinin maadaama uu anfiyey sunadnimeedkii ibnu cumar iqcaagiina markii la fasiray uu kaaba noqday inaha marka laisku geeyo waa bannaan tahay ha la yidhaahdo macalkaraayi wadaada odhanaya laakiin sunan wasaa in lagu tiriyo waxaa la yidhi inaan lama qaadan karo saa darteed ibnu mundir xataa markuu damcay inuu jifca qadiyadaas waxba musankeeni raggii diidanaa o dhan buu intuu daldalay daldalay daldalay wuxuu wadaadana way ogolaadeen wuuna iskaga tegey marka alla fiiriyo waa hawl aad la sheekhuna sheekh waa ku dagaalamaa waa sunuu leeyahay wa maca daalika markuu qadiyadda ka hadlay wuxuu soo guursadaa inta abuu cubayd iyo hawlihiisa keliya iyo ibn cabaas ee ma soo guuriyo muxadiiintoo dhan iyo fuqahoo dhan warkoodii iyo saxaabadii kale ku dagaalantay hawshaa diida cali baa abu hurayra diiday ibn cumar kulli yidhi ma aha wax loo tukan karo oo kala hadlaya ardadoodii si kastaba noqote waxaa wey xadid ibn cabaas ku yimid fi saxiix muslim wa kaana axyaana waxaa yuqci kii fadhi daanyeereeya yantasibu wuxuu nabigu isku qotamin jiray ku istaagi jiray calaa caqibayhi labada cirhbood iyo wa qadamayhi labada adin farahooda lugaha farahooda ayuu sidaa ugu fadhiisan jiray waa fadhiga udhexeeya bayna sajdatayn waxaan muran lahayn inaad u fadhiisataan ay sunno sida atixiyaadka loo fadhiisto atixiyaadka goobaad oo lugtadii intaad gogolato inaad tanasa u qatamiso soo tan lama yaqaano taasaan muran ku jira taa hala yeelo tan waa la isku haystaa ya xadiidka ibn cabaas kan waa xadidka ibn cabaas haddee soo ma sheegin wax meesha laga marahayo mise aw waad maqnayd waad maqnayd ibn cumar baa bisanadin صaxiixin haaya ka sugan laysa min sunati salaa ibn cabaas wuxuu ku uri waa min sunati salaa maxaan ku samaynaa haddii laha la tarjiixana ibnu cumar baa marka qadaayaadka nebi maxamed soo guurimsa afqahum ibnu cabaas lanna isagana ka weynaa kana mulaasamo badnaa nabigu markuu dhima ibnu cabaas intee la eka ma qaangaadhin waqad nahastu waan dhagaaday isagay buu alixtilaam toban jir ko toban labiyo toban meelaasu jiray ibnu cumar nin weyn buu markaa ahaa waa muhaajir soo hijrooday marka xagga haddii la yidhahda mulaasamo isagaa kaga badan muslimiinta iyo saxaabada iyo taabiciinna dhanka ibn cabaa ibni cumar bay u badan yihiin fahamka iqcaagana dhanka ibni cumar baa loo badan yahay idan markay u yar tahay sunanimadka uu sheegay minka la ibn cabaas waan awalaynaa waxaan ku awalaynaa jawaas saasaan ku jamciyoon kaga tegaysa awow inaad maqlayd baan u malaynaya inuu ku galashaadi ma aha inuu ku galashaad maaha sheekh albaani hortaa geli waaye wadaadda waaweyn ba hortaa geli waaye ayb Mm. Eh, waxaaba ka daray ibnu qudama fi lmuqni wuxuu yidhi tafsiirka uu sheegay abu cubayd macmu musanna laa yaquulu axadu min ahli luqati walaa min ahli fiq waa nakaaro kale ibnu qudaamana waxaa weeye waa ragga waaweyn faniga aada ugu fiican wuxuu ihi laa yaquulu aslan carabna ma tiraada buu hi araba ciqaa kanay u taqaanaa buui waxay dhaheen waxaa la soo guriyay nebi maxamed inuu fadhiga wax ku cunay wa akala wahwa muqcin icaagaas na wax ku cuna waa sidee bay dheheen ma sida hadda cabdinuur ma imaamka u fadhiya wax lagu cuni karaa adoo baryaha dhulka dhigtay oo lugaha taagay gacmina saa yidhi sad wax u cuni ii sheeg sad wax ku cunayso iqcaagu nabigu wax ku cunay waxay dhaheen waa inaad labada cidhbood ku fadhiisato deedna aad tabliiqa wa ku cuna markay rabaan inaysan dhargin inaad aragteen mooyee waliha tabliiqa waxay leeyihin markaad raashin kanaada ka dhargin saasaa loo cunaa dad laakiin isballaadhisood afa aad ah, isgabangaabto ama aad garwaaxaysato ama muxuu ahay fadhigood u fadhiisato waad dhargaysa oo calooshaad buuxin bay leen waa dhowr taangi baad qaadaysa almuhim xadiidkaas qacaha sheegay inuu nebi maxamed isagoo muqca wax cunay ayaa noo fasirayay dhaheen ciqaha layska reebay inuu yahay mid kacbaha lagu fadhiisanayo marka waxaa weeye hawlaha idinku imanaya hawlo yar ma aha hawlo yar ma aha sikastoo noqotay waa masale la isku hayo sunno nebi maxamed oo e, uu nabigu u tukan jiray oo joogtayn jiray oo sidaa ku socotay ama marmar uu samayn jiro musallama ma aha waa sunna ijtihaadiy huna sunna ijtihaadiya weeye calaa ra'yi shaykhi waman taabacahu waa fahanteen baan u maray intaan baan u jeedaa qasab maaha inaan wax aanu qabayn kuwaas sidaa uu sheekhu qabay anaan ka fogeyn laakiin inaad ogaataan uma rabaa ayib labadaa kooxood koox baa udhaxaysa odhanaysa fuqahada way bannaan tahay in iqcaaga loo fadhiisayo iftiraashkuba labadu way bannaan yihiin yidhahda bilkhiyaar ruuxa muslimka ee tukanaya inuu cirhbaha ku fadhiisto iyo inuu iftiraashaba way u bannaan yihiin ee midna sunna ma aha niman halkaa yidhi baa jira yani iftiraashka muinta kale sunna ma aha yidhi ayib wujuub اlitminaani bayna sidatayn labada suudinta ka dhaxaysa in la asilo in la xasilo <clears throat> kaana yani ictidaalkii rugni qasiiru cinda اlfuqaha badankood yahay juluuska bayna saydataynna waa asaguna waa rugni qasiira bacd اlfuqaha labadu waa mukhaalif lisunna ictidaalkana waa rugni dheer waa in lagu nagaado siduu nawwiba ku radiyey raafic iyo kayrkiiba juluuska udhexeeya bayna sadatayna waa rugni asaguna sujuudi ka horeysa ku qiyaasan oo dheer wa kaana sal ly slam yaطmainu kii xasila xataa yarjica ilaa uu laabto kullu cadmin laf walba ilaa mowdicihi meeshiisa ay ku laabanayso wa amara wuuna faray bidaalika arrinkaas almusii'a salaatahu salaadiisa kii bi'inaya buu faray inuu sidaa yeelo waqaala wuxuuna ku yidhi laa tatimu salaatu axadikum xataa yafcala daalika midkiin salaadiisu dhammaystirmi mayso ilaa uu ku nagaado fadhiga u dhexeeya labada sujuudood wa kaana wuxuu sal slam yutiiluhaa kii dheereeya fadhigii labada sujood u dhexeeyey xataa takuuna ilaa ay noqoto qariiba min sajdatihi wax ku dhow sujuuddiisa jalsadii bayna sajdateenkayd baa ku dhowaanaysa sujuudi ka horreysa wa axyaana mararka qaarkoodna yamkuhu waa ku nagaan jiray fadhigaas xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ruuxu is yidhaahdo qad nasi nabigu waa hilmaamay ama wuu iloobayba sujuuddii u dhimanayd xadiidka anas baana macnaha ku yimid adkaarta lagu akhrin lahaa bayna sajdatayn waxaan ka tegay markii aan ka hadlaya maalig warkiisa ibnu yunis yaa markuu qowlkii maalig iyo sheegay abu cubayda iyo wuxuu ihi wa qowlu maalikin abyanu min qowli abi cubayda qowlka maalig baana ka cad maalig taabiciin buu soo gaadhay reer madiine fadhiga oo nimanku fadhiyo weeye xadiidku madiinuu ka bilowdaa kadib buu faafaayo oo tarmaama meelaha kala taga hadday marka reer madiina garan waayeen qaabka asaga ah, qaab adag weeye xadiidka ibn cabaasun wax odhanaya iqcagaasi waa bannaan wax kale maana aladkaaru bayna saydatayn wa kaana sal ly slam wuxuu yaquulu ku yidhaha fii hadi ljalsa fadhigan asaga allaahumma wa fii lafdin rabbi rabbi ikfir lii allaw ii dhaaf waarxamnii ii naxariiso wajburnii allaw ikab waan jajabanaho dembi iyo macaasiba iyo burburisay allaw ikab ama waxaan ka dhimanahay naqsiga ee allaw iga buuxi warfacnii allaw ikoryeel darajadee darajo sare isii wahdini allaw ihanuuni wacaafini allaw caafimaad diin iyo mid dunyaba isiiyo wey mid badankaadi iyo noloshaada dad iyo mid diineedba midda diineed baana u daran caafimaadka diineed baa u daran iimaan wanaagsan oon bidca iyo khuraafo lahayn warsuqnii allow irsaaq irsaaqadaasna haddee cilmigaa ka mida oo camalkaa ka mida wanaagsan oo haddee dunyada kalea ka mida xadiidkaani marka waxaa soo saara haddee hoos buu sheekhu kugu qabtay wuxuu yidhi abu daawud iyo tirmid ibn maaja iyo xaakim baa saxiix yeela xaakim uu saxiix yeela mundirina alxaafid almundiri cabdilcadiim almundiri wuu taxsiiniyaa wasakata caley cabdilxaq alishbiili fi laxkaam alwusطa afar boqol iyo afar taana waxay ka dhiganta inuu saxiix yeelay laakiin xadiidku waa macluul walcilmu cind allah xadiidkaani ma sugno xadiidkaani ma sugno sababkuna waxaa weeye xadidku watum xadid ibn cabaas weeye waxaana la tafaruday oo wariyey nin leha kaamil abulcalaa oo innaga soo maray kaamil abulcalaa can xabiib bn abi haabitin can saciid bni jubayr can ibni cabaas dariiqaasu ku yimaada dariiq labaadna ma laha ninka la gooni noqda xadiidka keligii wariya kaamil abulcalaa loo yaqaan waa nin far ku godantaho waa saduuqun yukhti saduuqun yukhti waa nin cadaaladdu fiicanta laak waa nin gafa xabiib ibn abi faalid waa nin mudallis ah akaru riwaayaatna wuu cancaneeyey sidaa dad alimaamu tirmidi xadidka ugu daciifiyey fii jaamicii markuu warinayo sheekh waxaan jeclaystay oo fiicnayd hadduu dhaho sheekhu abu daawuud wa tirmidi baa wariyey tirmidi tadciifis inuu sheego maadaama uu sheegay taصxiix xaakim tirmidi inuu daciifiye inuu sheegaa ficnay tirmidi waa daciifiye xadiidka sidaa darteed bay alimaam ibn xibbaan fi اlmajruuxiin dahabi fi اlmiisaan ibn cadiy fi اlkaamil xadiidkan waxay ka dhigeen axaadiista lagu inkira lagu qoonsaday kaamil abulcalaa cilo saddexaad buu qabaayoo ah waxaa lasu khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa sida imaam tirmidi uu ku sheegay fii jaamicihi riwaayada mawquufadan axmed baa soo saara majalladka koobaad saddex boqol toban iyo shan can ibni cabaas asaga marka kaamil abulcalaa ah, ibnu xibbaan wuxuu ku eedeeyey wuxuu dhaqan u leeyahay buu inuu asaaniidda dabagediyo mawquufaadkana u rafciyo xadiidkoo mawquufa inuu rafciyo haddana cad riwaayaadka kale ee saxiixada ah xadiidka way muxuu ahaayey way waqfiyeen ibn xibaan wuxuu yihi kaana miman yaqlibu اlasaniid wayarfacu اlmaraasiila min xayu laa yadri maraasiisha wuxuu ujeedaa mawquufaadka munqaicaadka sidii tirmidi maraasiisha u yihahda munqaicaadka mawquufaadka cilalkaasuu xadiidku qabaa kow kaamil abulcalaa baa la tafaruday oo la gooni noqday waa nin aan la aqbali karin tafarudkiisa waa laisku khilaafay waqfiga muxuu ahaaye rafci waxaa kaloo ku jira mxuu ahaaye waxaa lagu tiriyey min munkaraati wa min manaakiiri kaamil abulcalaa cinda الdahabi wa bni cadi bni xibaan inahaas iyo asagoo lagu eedeeyey inuu yahayba nin rafciya mawquufaadka saa darteed xukumka tirmidi baa igala saxan xukumka xaakim iyo wadaadaha raacay wاlcilmu cind اllah wa taaratan yaquul kan dambaa inagu filan oo sugan xadiidka xudayfa dambe rabi kfir lii waramni waad dhihi kartaa waad ku ducaysan kartaa ducada iyadaa laakiin sunanimaanka hala dagaalamaya ducadu duca fiican way allahuma rabi kfirlii warxamnii wajburnii warfacnii waadinii wacaafini warsuqnii waad gelin kartaa laakiin nabigaa gelin jiray baa dagaal ka taagan yahay tan sheekh albaani sugahayo aniguna aan ku mulaaxadaynay mid daawud nabiga kama sugno sida muuqata walcilmu cind allah wa taaratan yaquul wuxuu odhan jiray mararka qaarkood rabi kfir lii alla ii dhaaf rabi kfir lii xadiidka xudayfa dheeraa taa ku timaada ayib asagaana fiicnaan hormariyo xadiidka xudayfo asagu muran aan lahayn hormariyo ka dambe gadaalgeeyaa wanaagsanay xadiidka habeenkii nabigu salaatulilka aan la tukaday yuu aljuluus bayna sadatayn yuu ku celcelinayay bu rabbi kfirli in dheer buu waday oo ku dhow muxuu ahaayey sujuuddiisi wa kaana yaquuluhumaa labadaba wuxuu gelin jiray ducadii hore iyo tan dambaba fii salaati اleyl hoosta wuxuu leeyahy sheekhu salaatuleylka iyo salaatu faradkaba waa isku mido waana gelin karaa wuxuuna ka duuli baad sheekha moodaa calaa qaacidat maa jaaza fi الnafli jaaza fi اlfardi ila bidaliil fuqahaduna inta badan way ka duulaan keligii ma aha maa jaaza fi الnafli sunnada waxa ku bannaanaada ama lagu sameeyo jaaza fi اlfardi salaadaha faradkana waa ku bannaanya waana lagu samayn karaa ila bidaliil in daliil kala sooca la helaba mooye daliil yidhaahda gaadiidka dushiisa sunno un baa lagu tukan farad laguma tukan karo qiblada laba garan mari kara salaadaha sunada a mooyeen salaadaha faradka waa laazim in qiblada la aado yani adilo kala qaaday baa jira sunooyinka iyo waajibaadka daliilkaa in helaba mooyeen asal waxaa weeye ka duulaan maa jaaza fi اnafli jaaza fi اlfaraa'idi ila bidaliil ayb wadaadana waxay ku bushaan yihahdeen waxaa asal ah alcamalu bikulli waaridin fii mawdici wuruudihi shay walboo soo aroora waxaa asal ah in lagu sameeyo meeshu ku yimid ducadan waxay ku timid fii salaati اleil meeshaa in la dhigaa asalah maxaa yeelay leeyihiin haddaan saa la yeelin dhaawacmaya asalkii itisaaga iyo itibaaca loodhan hebel baa hebel uu raacay ama ku dayda markaad leedahay oo nabigaan ku dayanayna waa maxay alitisaa waa maxay waa inaad samaysa nebi wuxuu sameeyey aad u samaysa qaabkuu u sameeyey iyo goobtu ku sameeye iyo xilliguu sameeyey haddii aad intaa mid khilaafto nabiga kuma dayanaysa adaa is hogaaminaya marka itisaagi iyo qudwadii iqtidaagi baa dhumaya haddii la yidhahdo maa jaaza fi nafli jaaza fi lfaraa'id ilaa bidaliil waxaa dhumhaya ku dayashadii nabiga iyo itibaaci markaad ku samayso wuxuusan faradka ku samaynin aad faradka ku samayso ma nabigaad raacday mise mise waad uga qiyaas qaadanaysaa qiyaas weeye qiyaaskaa roon inaad uga qiyaas qaadata mooyeen nabiga halkan ku sameey ma dhihi kartid waxaad dhihi salaad sunni ku sameeyey aniguna waxaan oga kaas qaatay zaada khayran wayaan le halkan aan gelinhayaa saasaa roon mooyeen itibaac laga dhigo waa laga quruxsan yahay qadiyadaas si kastaba noqotay adoo asal baa laga kala duulaa uma intaa kadib kaana wuxuu yukabiru kii takbiirsada wayasjudu sujuuda asajda aaniya sujuuda labaad wa amara wuxuuna faray bidalika arrinkaas almusia salaatahu ninka salaadiisa bi'inayay buu sidaa faray inuu sidaa yeelo faqaal wuxuu ku yihi bacda an amara intuu faray kadib bilidminaani inuu xasilo bayna sajdatayn labada sujud dhexdooda kamaa sabaqa sidii soo hormartay wuxuu ku yidhi uma taquulu waxaad dhihi ama taquula aad tidhaahdo allahu akbar uma tasjudu waad sujuudi xataa taطma'ina ilaa ay xasisho mafaasilka xubnahaada kala goysyada kala baxaya xubnihi uma afcal yeel daalika sidaa u tuko fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanba sidaa u tuko wa kaana sal اllahu alayh wali wasalam wuxuu ahaa yarfacu yadayhi gacmihiisa kii kor u qaada maca hada takbiir takbiirtan labaad ee sujuudda labaad weyahade waa inaga soo maray qadiyadda ku celcelin maayo waynu soo sharxnay hal xadii baa idiin soo hor ahaa xadiikeebu ah xadiidkii maalik ibnu xuwayrid fii riwaaya yaa sheegtay rafcigaa sujuudda laga soo kacayo ee loo rukuuc ilaa sujuud la-aada in gacmaa kor xadiidka ibni cumar fi صaxiixayn wa kaana laa yafcalu dalika fi الsujuud rafcu اlyadayn cinda takbiiraة اlixraam cinda الrukuuc cinda اlictidaali min الrukuuc saddexdaa unbuu nabigu samayn jiray bui ama الsujuud kaana laa yafcal ibn cumar xadiikiisu saxiinka ka xoog badan xadiidka niman baa odhanaya tarjiix aaday si kastaba noqotay waxaa weeye sidaa uu wadaadku sheegay xadiidkii maalik baa ku yimid fii riwaaya canhu wa kaana sal ly slam wuxuu aha yasnacu kii sameeya fii hadihi sajda sujuudan labaad ee u dambaysa mila maa sanaca fi اlأuulى sujuudii hore wuxuu ku akhriyey uma yarfac ama uu ku sameeyey uma yarfacu ra'sahu madaxiisuu nabigu soo qaadi jiray sujuuddii u dambaysay mukabiran isagoo takbiirsanaya wa amara bidaalika sidaana wuxuu faray almusiica salaatahu faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray kadib bisidati اhaaniyati wuxuu ku yidhi kamaa mara sidii soo hormartay sujuudii labaad markuu faray kadib wuxuu ku yidhi uma yarfacu ra'sahu fayukabir uma yarfacna sawfa yukabira ayb kolba un siyaaqay ku timi un oo madaxiisa uu soo qaado waa sujuudda u dambaysa uu takbiirsado wa qaala wuxuuna ku yidhi uma اsnac daalika sidaa yeel fii kuli rakcati wa sajdatin sujuud walba iyo ragcad walbaba qaybtan dambe ee hadda bilaabatay min xadiiث abi hurayra fi musii salaatihi faidaa facalta daalika markaad sidaa yeesho faqad tamat salaatuka salaadaada way dhammaystirantay wain anqasta haddaad ka dhinto minhu min daalika shay-an shay aad ka goyso mima dukir waxa aan kuu soo sheegay en kuu sharxay wuxuuna haddaad ka goyso anqasta min salaatika salaadaada wax ka goysay intan dambe saxaabadu way ku farxeen waagii dambe waa inagii ku soo mar rasuulka markuu nabigu saxaabiga ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli oo ku noqday waxay dhaheen sidanba haddaan salaad la aqbalaynin waaba sidaan u tukan jirraye way ku dhowdahaye walle balaayaa taagan bay yidhaahdeen markuu nabigu intuu saxaabigu u sharxay uu ku yidhi sidaa u tuko haddaad sidaa yeesho aan kuu sharxay salaadada way buuxsantay haddaad wax ka goysana salaadaadii baad ka goysay way roon tahay tan salaaddii way yar naaqustay laakiin way ansaxaysaabaa ka muuqata naqsiya dhaawac baa gaadhay mooyeene oo way dhiman tahaye way ansaxday baa ka muuqata taas way ku farxeen fuqaha nimanku ayan moogta ma aha meel ma fadhiyaan waxay dhaheen haada ahwanu calayna nabi alla hadalkan dambea ka roon kii hore ahaa irjic fasalli fainaka laa tusalli <laughs> ayb wa kaana sal lay sl wuxuu yarfacu yadayhi gacmihiisa kor mid u qaada axyaana mararka qaarkood rafciga u dambeeya min asajdati aaniya sujuuda u dambaysa markaad ka soo kacayso baxdiga horeynu soo tilmaana ku jira jalsat اlistiraaxa jalsadii raaxaysiga ama nasashadii ayb waa ragcadda koobaad markaa ka kacayso iyo markaa ta saddexaad ukacayso ka kacayso labadaa meelood bay gashaa maxaa yeel ragcadda afraadna waa la atixiyaadsadaa ta labaadna waa la atixiyaadsadaa jalsa istiraaxa waxay un gashaa ragcad koobaad ka istaaggeed ama ragcad saddexaad ka istaaggeed halkaan bay gashaa markaa sujuudda ragcadda saddexaad aad ka soo toosto ma gacmahaa sii cuskana waa sii daf baad dhihi mise intaad dib u noqoto ood fadhiisato ba haddana kicitin labadaasaa la isku hayaa jasad istiraaxa waa waxyaabuhu la tafaruday imaam shaafici tolla-aan wey imaam shaafici keligii qaba wax saxaabi ah wax taabici oo qaba ma arag jasad istiraaxa in badan baan maanta anooba iska yar cajisnaa haddana aan ku bixiyo inaan helo tol wadaadka raaca allaahuma tirmidi tirmidi fii jaamicihi bacdu ahlcilmi buu u tiiriyey intuu shaaficiba sheegay haddana culmo kale u tiiriyey waxaan daco marka inaan hero axad mucayan oo shaafici uga horreeyey ma hayn ibnu mundiroo lagu ogaa inuu aad ugu mxuu ahaayey shaafici ugu waasitayo una difaaco mxuu ahaay una teeteeyo wuxuu sii daayey wadaadihii diidanaa saxaabo labaatameeye ah taabiciin soddon ku dhow waxbuu isdaba dhigay kulligood waxay leeyihiin markaad ka soo kacayso ragcadda koobaad fadhigeeda udam sujuuddeeda u dambaysa iyo ta saddexaad sujuuda udambaysa ad ka soo boodayso waxaad gacmahaada iyo suduura qadayn baad ku boodaysaaba intaad soo noqoto ood labada low qabsato yaad faraha fiidoo daf ku dhibay dhe sidii wiil yaroo saa u boodahay hawshaa hawla annagu xamili karraaba ma aha hawlaan xamili karraaba ma shee cabdinur tijaabi eh, miaali misaalka ay ka hadlaayaan sujuudda koowaad sujuud horta u dambaysa ku sujuud ah, kadibna low intaad qabsato toos u kac markaad soo kacayso xaggana ha dhicinoo zilaali wadaadka dhuubnaay oo dhici gaadhay ani iyo duqayda kale maxaad moodaa aye ku celi ku celi soonka haya miya sidaas wey sidaa wey sidaas wey waadan baranay sheekh waadan baranay waad ku kicilahayd sidaa in loo kaca sunna ay leeyihin sidaa wadaadka hadda u kacaayey baa sunna ay saxaabada ku tageen iyo taabiciintu xadiidka marka jasudisaraaxa sheegahayana aan markaa aan ku horayno horta naska sidaa aan akhrino idan saxaabadiiyo taabiciintu waxay leeyihin ruux hadduu waayeelo ama uu xanuunsan yahay ama lugta xanuunayso keliya unbuu samayn karaa istiraaxo oo ah intuu soo noqdo oo u fadhiisto ayuu gacmaha ku kaxo cuskan istiraxadaas same ragcaddii istiraxada samee gudub u fadhiiso gudub gudub u fadhiiso haye sujuudda ka soo kac sida atixiyaadka dhex u fadhiiso haddana markaasi istaag waka saa waxaa la yeeli karaaba dheen saxaabada taabiciintu haddaad waayeel tahay aan hawshii dafta ay xamili karin ama aad xanuunsan tahay ama lugtaba lagaa hayo laakiin haddaad kici karto sidii dafta ahayd baa sunno ay dheheen istiraxana lama sunneeyo sidaasay mareen amaam shaafici asagu halkaasuu maray sheekh albaanina imaam shaafici buu madhab aad u difaaca ah ra'yigiisa waliba tamaminah meel badan ku dagaalamaa sheekhu uma yastawi waa ekaanayaa qaacidan asagoo fadhiya calaa rijlihi lyusra lugtiisa bidix ku fadhiyaa muctadilan xaggana eg waad soo fadhiisan wey ragcaddii sujuudi labaad baad ka soo fadhiisan lugta bidix baad gogilan sida atixiyaadka dhexe suma garanaysaan ayib kadib baad gacmaha ku istaagi xataa yarjic ilaa uu laabto kullu cadmin laf walba ay ku laabato ilaa mawdici meeshiisi jalsat اlistiraaxa wuxuu ku yimi fi xadiidi maalik ibn اlxuwayrid fi الصaxiix xadiidkii maalik ibn xuwayrid fi الصaxiix bayhaqi iyo mxuu ahaa ninkii la odhan jiray cafwan nawowi nawowi oo xataa naasir اlmadhab ahaa yaa inkiray xadiidka inuu ku jira fi صaxiixayn isagoo muslimna sharxay bukhaari dhaxda kaga dhinta isagoo wada daxaawi baa asaguna inkiray xaafidna xajar talkhiisku aduu radiyay wuxuu leeyahay way ku sug asagana xaafidkana ku saxan wuxuu ku yimid jalsatistirax waxay ku timid fii xadiidi maalik ibni xuwayrid fi saxiixayn wuxuu ku yimid ay ku timid fii xadiidi abi xumaydin الsaacidi fi الsunan waxay ku timid riwaaya fii xadiidi abi hurayrata fii صaxiixi الbukhaari fii qisaةi اlmusiiءi salaati fi kitaab اlاstidaan kitaab اlاstidaan xaggee way hadda kitaabu salaad baa laga filahayey bukhaari xadiidka wuxuu dhigay fii kitaab اlاstidaan abu hurera warina qisatu musiiءi salaatihi buu keenay jasadu istiraxda ku timid marka laba xadiiث oo midna xadiiث malik bn xuwayrid ah fi صaxiixayn midna xadiiث abi hurayra fii qisati musiiءi salaatihi ah oo fi kitaab اlاstidaan ku yimid iyo xadiidka abi xamaydin saacid oo fi sunan ku yimid saddexda xadiid bay ku timaadaa jasat اlistiraaxa bimacnaa fadhiga cafwan sujuudda u dambaysa ragcadda koobaad iyo ragcadda saddexaad inaad dib usoo fadhiista muggii sidaad u adxiyaadsanaya wax yar aad neef goosato kadibna gacmahaad kusii kacdo gacmaha aad cuskato gacmaa marka ama laab ama fidi ama shantaba dhigaaday kuu taallaaye gacmaha ad cuskato taasi marka jasl istiraaxa taasaa la yidhaahdaa ee imaam shaafici baana qaba mutaqadimiin wadaadkaasaa un la caddeeyey ragga kale tirmidi intuu un marka ijmaaliye mooyee ragga kale ee musanafaadka waa fiiriyey awsadka waan fiiriyey howlahaasi marka ma sugno sheekhu hoosta wuxuu u tirinaya axmed iyo isxaaq nuraawiya sax ma aha hawsha aan lagu khaldamin hawsha aan lagu khaldamin axmed iyo ma qabaan iyo isxaaq nura midna ma qabaan ayib sidaa darteed alimaam isxaaq mansuur alkawsaj fii masaali axmed waa isxaaq mujalladka labaad an boqol iyo sagaal wuxuu ku yidhi axmed buu weydiiyey oo yidhi istiraxama samayn iyo isxaaq wuxuu ihi bal yanhadu calىa suduuri qadamayhi wayactamidu calىa rukbatayhi labada lugood faraha fiidoodaad ku boodi gacmana waxaad saari jilbaha axmed waa diiday istiraaxo ayb ra'yigaa uu sheekhu soo guuriyey meeshu ku qorana ilahay baa meelaha kuma cadam wuxuu sheekhu soo guuriyey soo ma fiirsan gar alla taqaanaa muxuu da yidhi sheekhu ra'ytu aba cabdillaahi yacni axmed rubamaa yatawakaw calىa yaday rubama yatawakw calى yaday ida qaama fi rakcati اakhira maslaa meesha ku cad gacmaha soo cuskan maysid markaad ku booyeyso faraha fiidoon soo gacmaha cuskan maysid tiun ba axmed ka hadlaya salmiguibuu ruuxuu u fadhiisan iftiraash buu samayn lugta midig buu qotomin kadibna gacmuhu cuskanoo kici meesha kuma taal iikaada aan gaade aan gaadha iikaade warubama istawaa jaalisan uma yanhadu warubamaa inuu yeelaa laga yaabaa jaalisanka dambna uu kaco goormaa nas cad baan haynaa uu diidi jira amed baa yanhad axmed waagu waaye inuu sameeyaa lagu leehay markuu duqoobay oo hawsha hadda mac kari waayey uu kari waayey ayuu fadhiga bilaabay marka nas ku cad axmed kama sugna waxaana ku cad ka sugan nas sariixa uu diidan yahay jalsat اlistiraaxa في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ينهض على صدور قدميه قال إسحاق وxuu hi فإن لم يقدر على ذلك جلس ثم اعتمد على يديه وقاama إسحاaq baa cadeeyey haddaad awoodi weydo tii dafta ahayd iska fadhiiso cudurdaar buu أحمedna ku baneeyey isxaaqna ku baneeyey laakiin suno mustaqila أحمedna ma qabo isxaaqna ma qabo axadan shaaficayna ma qabo tansiisan allahuma culimmadu u tiiriyey marka la gaadho tirmidi mooyeen awsadka mnir faafaahin dheeraada saxaabada meeshaa martay ama ka dagaalamay saad u ogaato mujlka saddexaad saddex boqol lixdan iyo labo wuxuuna u tiiriyey ninka la yidhahda ibn mundir in axmed uu qabay jasmu sarx inaan la ogolayn isxaaqna wuu u tiiriy inaan la ogolayn jumhuur ahlicilmiguna u tiiriyey wuxuuna sheegay axaadiistu inay ku timid annuhuud in lagu istaago calaa suduuri اlqadamayn lana cuskada jilbaha gacmaha aad saarto marka sidaasa axmed ka sugan marka naqligan hoosta ku jira ayaan lagu khaldamin baabاlictimaad baabاlictimaad baa maanta inoo jooga hada bilahi towfiiq ya almundir fi اlawsat mujaladka saddexaad saddex boqol lixdan iyo labo iyo wixii ka dambeeya